بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب مقلوب يعني waa mid la dabagediyey oo sidii lagu yaqiinay wax ka duwan marka culamada waxay ku tacriifiyaan maqluubka ibdaalu man yucrafu bishayi bigayrihi camdan aw sahwa ibdaal man yucrafu bishayin ma bigayrihi camdan aw sahwa macnaheedu waxaa weeyaa nin wax lagu yaqiinay laga bedelay wax kale lagu bedelay ama ulajeeda ha lahaato oo wax loola kas ha noqoto ama kama ha noqoto labadaasba waa la yihahda marka sidaan hore usoo sheegnay hada albaab min abwaab اlcilal waxaa la dhihi karaa waa masأala min almasaa'il alati hiya furuucu baab اlcilal لأnnahu xadiidka hadduu qalbi ku yimaado sawaء kana fi matnihi aw fi isnaadihi fadaklat fihi اlcila min hadihi الjiha walaa tazulu ila bimacrifati اlwجhi الصaxiix sidaas la yihahda maqluubka markaasuu musanif wuxuu iri mithaalkiisi marka waxaa la yihahdaa tacriif bilmithaal maqluubki intuu noo tacriifi lahay wuxuu iri huwa naxwu huwa naxwu xadiiثin mashhuuri can saalimi jucila can naafic liyasiira bidalika gariiba marguuba fiih marka maqluubku waxaa weeyaan naxwu xadiiثin mashhuur xadiid caan ah oo can salimin salim bni cabdillaahi caan ka ah xadiid caan ah oo saalim caan uu ku yahay jucila can naaficin laga yeelo oo saalim inta la gooyo naafic lagu bedelo oo malik can saalim ay ahayd malik can naafic la yihahdo liyasiira bidalika sida uu ku noqdo arrintaas gariiban mid aan la aqoonin marguuban fiihi la jeclaado nin kasta oo muxadid ah awl wuxuu yaqiini malik can salim an ibni cumar haddii xadiidka naftigiisa naafic loo helo waxay noqonaysaa la yaab le oo in la raadiyo u baahan marka axadu aqraadita qalbi weeyaan markii uu qalbiga ku yimaado ulajeeda la-aan ma lama dhihi karo liyasiira bidalika qariiban ninkii gaf ay ka dhacdo ninkii gafo ou gafkiisa ku ximbaaro inuu saalim naafic ku bedelo ulama jeedin xadiidka in la jeclaado lakin hada axad wujuhi aliqlaab nin oo waxaa weeyaan kadaab ah ama nin eh, lagu yaqaano maxaan ku ihahdaa eh, tawliid اlaخbaar yaa wuxuu sameynaa nin i nin bu isku dabadela sidii maxamed saciid almasluub iyo wixii lamid a ah lagu yaqiina marka wakadalika ma ruwinaa waxaa noogala wariyaa kamida eh, ana الbukhaariya radي allahu canhu qadima bagdada faاجtamaca qabla majlisihi qowm min asxaabi اlxadiid waxaa kamida buu leeyahay qalbiga mid loola jeedo imtixaan mid waxaa weeyaan mid loola jeedo sida musanifka sheegay an yakuna qariiba marquuba fiihi waa nin wadaacha sameynay marna imtixaana loola jeeda waa sidii bukhaari iyo cuqayli oo kale ku dhacday marna waxaa sabab u iyo waxaa dhacay maxaan ku idhaahdaa khalad oo qofkii ku dhacay saddexdaasoo ku yimaada marka mid waa sheegay liyasiira bidalika qariibun marguuban fiihi mucdamu axaadiid almawduuca min hada alqabiil oo qofkii wuxuu leeyahay xadiid aan dadka aqoonin hadday wada maqlaan meel kastaa lagaaga imaanayaa taas waa qasad weeyaan laakiin eh, surcana ma yankashif amruhu annuqda athaniya ida kana alqalbu lilimtixaan muxadisiinta bedigood waa isticmaali jireen shucba yaxya bnu maciin iyo wixii lahal ah raawigan inay ogaadaan axaadiidtii iyo mutuunta iyo la isdhaafinaya haddii ninkii la weydiiyey arrintaas uu kala celiyo oo wa acaada kula matnin ilaa isnaadihi xaafid inuu yahaa laga ogaanaya haddii laakiin sidii uu ku ogolaado owra axaadiidan saasaan ku wariyey waxaa weeyaan waa laga fara dhaqanaya ninkaas waxma yaqaan marka qisat lbukhaari waxa uu asala ah ibnu cadiyin ayaa wariyey marka hal cil ay leedahay ibn cadi wuxuu ri markii sanadkiisa صaxiix ilayhi xadaanii cidaة mashaa'ika ana ahla baqdad u yiri marka mashaa'ikdaas oo ibnu cadiyin u warantay qisat الbukhaari oo ku dhacday lama ogo waxay yihiin laakiin inay inay badan yihiin un baa laga qaatay hal hum majaahiil hal isnaadu mutaصil ilى ahli baqdad laa yudra marka qisada ma aha anahaa haabita mia bilmia ma aha laakiin sanadkeeda ciladaasaa ku jira ka taalib cilmi inuu ogaado weeyaan oosaadan dhihin caatifada ay ku qaadin oo hadhowta la dhihi karo qisada lam tathbut صaxiix lianna fiiha majaahiil sidaaso calaa kuli xaal bukhaari waxa weeyaan <clears throat> nin la wada yaqiinay wa oo caalam اlislaami fi dalika alwaqti ma min ahli mantiqa ilaa tamanaw ru'yatahu markay xifdiga iyo fiqhiga yani calaama min calaamaati alxifdi buu ahaa marka kaana kulu nnaas yatamanawna markay maqleen ahlu bagdaad bukhaari baa idinku soo wajahan yaa yihaahdeen waa inaan taariikh ka samayna marka rag xufaad ahaa la aruuriyey boqol axaadiid aa loo dhiibay markaasaa xadiid kasta iyo sanadkiisii layska bedelo wax kalaa laisku dhafa ucطiya hada lmatn lihada sanad wadalika sanad limatnin aakhar sidaasaa laisku dhaafiyey marka waxaa la yihi maanta waxaan rabnaa bukhaari waa la amaana laakin amaanta inaan wax ka ogaano marka sidii u ka hadlaya qisadana saan kuu sheegay asaaskeeda intaas weya wakadalika ma ruwina ana الbخaariya radي الlahu canhu qadima bغdaada faاجtamaca qabla majlisihi intuunaan majliska imaanin horteed qowmuna yaa kulmay oo min asxaabi اlxadiid wacamaduu waxay u qasdeen ilaa miati xadiidin boqol xadiid faqalabuu mutuunaha aw faqalabuu mutuunaha wa asaaniidaha man way daba rogeen wajacaluu matna hada اsnaad isnaadkan matnigiisa waxay u yeeleen lisnaadin aakhar wa isnaad hada lmatni limatnin aakhar ayagoo saas u diyaarsaday uma xadaruu majlisahu markaasay bukhaari meeshii uu dadkii la fadhiyay la aadeen wa alqawhaa calayhi markaasay ay ku tuureen macnaha waa ay weydiiyeen wa ilqaau su-aali cala sheikh falamaa faraguu markay dhamaystirteen min ilqaa'i tilka alaxaadiid axaadiidtaas bukhaari inay weydiiyaan almaqlubati iltafata ilayhim waa soo milacsaday faradda wuxuu celiyey kula matnin ilaa sinaadihi u xeli وkula isnaadina ilىa matni uu celiyey faadcanuu lahu bاlfadl lan yacdima اlmuslimuuna khayra maa dumta fiihim iyay ku yihaahdeen qisada saas hadda wuu soo koobay musanifka laakiin bukhaari markuu fadhiistay yaa waxaa weyaa ninkii ugu horeeyey toban nin oo min toban xadiid loo dhiiba bay ahayd marka xadiidkii ugu horeeyey iyo sanad islaheena la weydiye ma aqaano buuri kii kalea la weydiye ma aqaano kii kalea la weydiye ma aqaano ilaa markay dhamaystirteen uri markaa ninkii koobaad uu ku bilaabay o xadiidkaadii koobaad sanadkiisi matnigaas u leeyahay matnigaasna isnaadkaasa iskale markaasuu jaa cala almia kuliha ciraaqi wuxuu leeyahay laysa min algariib calى mil bukhaari an yarudda kula matni ilaa isnaadi taas ishkaal ma laha kulu xaafidin lilxadiid yacrifu dalik laakin waxaa qariib noqotay oo oo layaab kale oo u baahan in an yuuqafa cindaha inuu bukhaari awood ilaahay u siiyo inuu tartiibkii loo weydiiyey boqolkii xadiid inuu yihi ama xadiiduka alawal ama xadiiduka thani bimacnaa waxaa weeyaan boqolkii xadiid fi tartiibihim calaa nafsi lwaqti ou ku keenay taas waa mida u baahan in eh, laisweydiiye laakin irjaacu kuli matn ilaa isnaadihi waa sahlan tahay buu yihi ayib marka almuhim bukhaari haddii qisadaan ansaxday haddayna ansaxin ajmaca almuslimuuna calaa anahu lam yuujad fii waqti axfadu lilxadiidi minhu mashaaikdiisa iyo raggii kale kulligood waxay isku itifaaqeen annahu lam yukan yakun yuqadamu calayhi axadu fi xifdi اlaxaadiid wax la ogyahay waxa kaloo miisada uu bixiyey waxa weeyaan inuu فqhi ku darsaday xatىa ananii astaطيic an azcuma ana الbخaariي mجتahid اجتihاada مطلqa xatىa ina الculamaaء qad اxtaaruu fii fahmi taraajumih oo la yiriyay فqه الbخaarي eh, fii taraajumihi marka ninkaas waxaad moodaa inuu ilaahay subحaanaه wataعaalى inuu xadiidka usoo saaro dad badan oo culamada kamid kaأna fulana khuliqa lilxadiiث marka waxaad moodaa bukhaari adduunya wax kalena kama qabsanin min yawmi an caqila ilaa an maata inuu reer ma guursanin sarwa meel kama dhiganin wax ma uusan samaynin wa kulu cumrihi afnaahu fi xadiidi rasuuli llahi sal allau alay wasalam itnain wa sitiin sana iyo cumrigiisa ay markuu dhintay intaasoo dhan xadiidku ku bixiyey ilaahayna wuxuu ku sharfay maanta in la yihahdo asaxu kitaabin bacda kitaab illahi tacaala saxiixu albukaari sharaf oo yatamanaa kulu nnaasi walaa walaa yasiluuna ilayha waxaa la yaab le ninkaas inuu jidkiisii oo afaraad inuu nin majuusi ahay barda barda bardisbah ninka la yihahdo muxamed ibni ismaaciil ibni ibrahim ibni mugiira ibni barisdebah bardisbah weyaan ninkaas majuusi buu ah ninkaa majuusiga inuu sulaaladiisa ilaahay bukhaari ka soo saaro wa baynahu wa bayna abihi ay yihiin halaathatu ashkaas faqad waxa weeyaan wax layaab lahay noqotay marka in allaha yu-ayidu hada diin man shaa asal allah an yataqabalahu wa min amhilatihi wuxuu leey maqluubka amhiladiisa waxaa kamid e wayasluxu mithaala lilmucalalna waa usuu badaay in mucalalki mithaal looga dhigee maa ruwinaahu can isxaaq ibni ciisa aطabax waxa weeyaan hadda waxaad moodaa inay maqluubkii iyo mucalalkii laba kala yihiin markaasuu musanifku wuxuu uri mithaalkan maqluubka aan kuu sheegaya wuxuu usuubadaa in mithaal mucalal looga dhigo sida sawaabka waxa waay ana kula maa warada fi lmaqluub yasluxu an yakuna mithaalan lilmucalal liana almaqluub juzun min alcilal walidalika eh, laysa baynahumaa farq sidaasaa marka ku haboonta qaala wuxu uri xadahanaa jariir bnu xaazimi can haabiti can anasi qaala qala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslama ida uqimat الصalaatu falaa taqumuu xataa tarawni xadiidkan aslan ida uqimat الصalaatu falaa taqumuu xataa tarawni waxaad moodaa yucaalij mushkila mucayana dadka ma'muumiinta ah marka qaarkeed bay saacaddi iska fiiriyaan waqti waa la galay la yihahdo oo masaajidka o dhan uu wada istaago oo markaa lawada milacsado imaamkii aaw la yihaahdo yani xaraj waxaa laga yaabaa imaamka inuu wax yar u dhiman yihiin in xaaje ay ku jirto inuu wa inuu muraajiceeyo aayaadku dadka dudushilaay mumkin maa yakuun laakin dadka hadday istaagaan wuu ku qasban yahay baynamaa imaamka asaa iskale waqti liqaama inuu amar siiyo muadinkana adinkana asigaa iskale waktiga oo aadaamay marka inaa sida loo dhaafo oon la ixraajinin oo hortiisa intuusan waktiga soo diyaar garoobin asiga in la istaago oo la yihah haya soo istaagay maxaa sugaysaa in la yihahdo la diiday taa waa marka idaa uqiimat الsalaatu falaa taqumuu xataa tarawna haddii nabiga alayh الsalaatu wasalaam hadduu dhex joogu fadhiyo oo amara bilaala an yuqiima ma fi ayi mushkila in dadka la istaago walidalika fuqahada mataa yusanu lilma'muumi an yaquuma lisalaa hal ida badaأa almuadinu aliqaamata ma istaagaya mase qad qaamati salaada lagu istaagaya masala ida dakala alimaamu almixraab baa lagu istaagayaa kulu hadihi aqwaal weyaan almuctabar hadduu imaamka soo baxo uu mixraabka soo aaday dadka way istaagayaan oo sida hadda nabiga uu sheegay haddii uusan joogin imaamka meesha fadhiyo haddii muadinka iqaamada bilaabo waa la istaagi karaa lianna aliqaamata iclaamu lilxaadiriin laakin qad qaamat salaad ha lagu istaaga keligeen laa wajha laha laakin imaamka hadduu joogo iqaamada bilaabata khalaas sufuufta way istaagi kartaa hadduu imaamka joogin u markaa soo galo walow lam yabda ilmuadinu aliqaamata waxa weeyaan waa waa la istaagi karaa labadaba waa banaanta marka hadda khaطأa shaayaca waxaa kamid ah an takuna aliqaamatu bimathaabati اladaan in microfonkii markii la aqimayo in sidii aadaanka loo qaado aqimitaanki wax jira ma ah لأna iqaama ishcaar lilxaadiriin masjidka dadka joogo in la maqashi wax kasta oo mukhaalafa sharciga uu ku yimaado dhibay dhaliyaan haddii iqaamadii kor loo qaaday waxaa ka laazimtay dadki inay marka maqlaan oo yihahn iqaamada marka maqlaan bixinaa maxaan u tegaynaa dadkii o dhan masaajidka geeskiisa fadhiyaan waa la sheekeysanayaa waxaa len asmac aliqaama lianna iqaamadiia sidii aadaanka laga iclaamay noqotay iyada dhama laakiin dadka haddayna iqaamada ayna maqlayn o aadaanka la maqashiyo ayna ogeen waxay ku qasbaysaa bacda maa yasmacuuna aladaan an yatawajahuu ila lmasjid wahada huwa asawaab walidalika eh, sida hadda aan caado ka dhignay sax ma ah isxaaq bnu ciisa faataytu xamaada bna zaydi fasaltuhu can اlxadiid xadiidkaana aan weydiiy buuri faqaala xamaad bnu zayd oo imaam min aimati اxadiid wahima abunadri oo jaliil ibni xaajimka ah wuu gafay buuri inamaa kunaa jamiican dhammaanan joognay inamaa kunaa jamiican fi majlisi thaabit اlbunaani tilmiidkii anas waxaa weeyaan majliskiisaan fadhinay buuri wa xajaaj ibn abi cuhmaan macana xajaajna wounala joogay faxadahanaa xajaaj aلsawaaf yaa nooga sheekey can yaxya bni abi kahiir xajaaj sawaaf huwa xajaaj ibn abi cuثmaan nafsuhu waa marka labadii laba nin ha u kala malayna majlis aan fadhinay oo mathaabit اlbunani iyo xajaaj ibn abi cuثmaan ay joogeen yaan yaa jirtay buri o jariirna nala fadhiyo faxadahanaa xajaaj ibn abi cuثmaan aلsawaaf can yaxya bni abi kahiir u noogaga waram can cabdillaahi bni abi qataada can abihi ana rasuula اllahi sala اllahu alيه wasalama qaala inuu yihi idaa uqiimat الsalaatu falaa taqumuu xataa tarawnii fadana abunadri wuxuu u maleeyey anahu fi ma xadahanaa haabit can anas majliska ninka labada wada fadhiyeen thaabit iyo xajaaj markii majliska u dhamaaday yaa wuxuu u malay cidda xadiidkan u sheegtay thaabit can anas inuusa inuu ahaa ee xajaaj can yaxya can cabdillahi can abihi inaysan ahayn khaladka waa dhaca marka qaarkeed hadii majlis lagu fadhiyo oo nin khabar uu noo sheego oo nin kale uu ka daba hadlo nin kalena uu ka hor hadlo hadalka aada doonaysid ninka yihi marka axyaan ishtibaah buu ku yimaada marka xamaad bnu zayd lixifdihi wuxuu noo sheegay xadiidka ciddii iskale iyo sababta keentay jariir ibn abi xaazim inuu jariir ibn xaazim inuu khaطa ku dhaco asbaabta keentay waxawa bimathaabati cudrin lijariir fi ma waqaca fiihi min alwahm markaasuu wuxuu ri abunadri huwa jariir ibn ibnu xaazim waa mas'alo keligeedu min almasaa'il kamid matniga qalbigiisa waxaa hadda matkan waxaa wa qalbun lilisnaad matnigi waxaan kusoo dhaafnay nusat nadar oo kale xataa laa taclama shimaaluhu yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu oo kale oo xadiidkii muslimka ahaa biitifaaqi اlxufaad ana hada wahmu fi lmatni inqalabat calayhi alraawi fajacala alyamiina badela alyasaar marka waa taas oo kale waa dhici karta ayb fasl qala الmuصنif qad wafayna bma sabqa اlwacd bsharxihi min alanwaac الضaciifa walxamdu lilahi falunabih اlآna calى umuuri muhima wuxuu ri qad wafaynaa waan dhamaystirnan waa oofinay bimaa sabaqa alwacdu ballanqaadkii wuxuu ku hormaray bisharxihi aan ballan qaadnay inaan sharaxno min anawaaci daciif markuu xadiidkii saddex uqeybiyey ou xadiidkii daciifkahay gaar gaar ahaan ugu yimid marka axaadiidii daciifkahay markuu soo sharxay markuu dhamaystira wuxuu ihi anwaacda iyaan dhamayd markaasuu mursal iyo mudalas iyo wixii dham u kasoo hadlay waa dhamaystir nabigu laakiin umuuran ku baraarujinayna axaduhaa wuxuu ihi idaa ra-ayta xadiidan haddaad aragta biisnaadin daciif lagu wariyay falaka an taquula inaad tihaabaad leedahay haadaa daciifun wa tacnii aada ula jeedid anahu ana alxadiida bidalika isnaad uu daciif ku yahay walaysa laka malihid an taquula ina tiraahda hada daciifun weeyaan xadiidkan watacnii bihi aada ula jeedid dacfa matni اxadiid binaan adoo ku dhisaysid calaa mujaradi dacfi dalika اisnaad isnaadkaas aad daciifa adigoo wax ku dhisanaysid inaad matniga daciifaysid kuma banaano laakin waxaad dhihi kartaa hada lmatnu bihada اisnaad daciif lakin man yadri ana lihada اlmatni isnaada akar marka wuxuu ku leeyahay dacfiga ha iطlaaq qayidhu bihada ish asanad waxaa lamid ah hada اlmatnu bihadihi اasaniid laba sadex kulligeed mutahaalikaad aragta marka waxaad dhihi kartaa hada اlmatnu bihadi اasaniid daciif marka ma diidi adi diidi maysid marka inay jirto duruq kale adiga kaa qarsoon uu xadiidka uu saxiix ku yahay diidi mayso marka wuxuu ku leeyahay hadalkaada waa inuu noqdaa daqiiq waa hadal wanaagsan weeyaan faqad yakunu xadiidki inuu ahdaa laga yaabaa marwiyan mid lagu wariyay biisnaadin aakhara isnaadkoo saxiixin ah yahbutu bimilihi isnaadkaas oo kale uu ku sugnaanayo alxadiid marka sidaas awgeed haddaadan aimadii xufaadka ahayd aadan ahayn oo qaadiriin cala istidlaaci jamiic aطuruq oo annagoo kale aad tahay xadiidkii waxaad ku daciifi kartaa biisnaadi ladii bayna yadayk yaad dhihi kartaa hadhowta haddii lagugu qabsado waxaa le inamaa dacaftu lmatna bictibaari hada isnaad lakin lam aqul inahu daciif muطlaqan sidaasaa lagala jeeda bal yatawaqafu waa ku istaagaa buri jawaazu dalika calى xukmi imaamin min aimati اlxadiid imaam min aimati اlxadiid haddii arintaas uu yiraahdo taasuu u banaan tahay liannahu muطalic calى jamiici asaniidi bal yatawaqafu jawaazu dalika calaa xukmi imaamin imaam uu ku xukmiyay min aimati alxadiid biannahu ana alxadiid lam yurwa lama warinin biisnaadin yahbutu bihi ou ku sugnaada laguma warin imaam hadduu yihahdo adiga marka xadiidkaas daciif waa dhihi karta aw biannahu xadiidun daciif uri imaam weyn weeyaan aw naxwu hada mufasiran imaamka asoo cadaynayo wajha alqadxi fiih hadii uu cadeeyo uu yihi xadiidkan waa daciif liannahu tafarada bihi fulan wlfulan hada daciif hadduu yihahdo khalaas waa mufasar weeyaan fain aطlaqa hadduu iska iطlaaqo walam yufasir fafiihi kalaamuna ayaa ku jira yaأti in shaء allahu taعaalى faaclam dalika fainahu mima yuglط fiihi waxa lagu gafay qeyb ka tahay buri baynamaa waxaa laleeyahay ibnu صلاح taxriirkiisa ma xuma ilaa xadin kabiir laakin waxaa laga urinayaa raaixata madhabihi اlqadiim aladi yaqul laa yasixu liaxadi fi hada اlxasri an yusax xadiiثa aw yudacif laakiin dadka kale waxay leeyihin maya axaadiiثi maanta waa wada kooban tahay waa la yaqaana qofka hadii uu nooc min mumaarasa wاlilmaam uu leeyahay u baxaha biqadri istiطaacatihi wawaqfa calى mucdami طرq waxakama calayha bana almatna ضaciif laa ishkaala fi dalik waxa weeyaan whada huwa aladi saara calayhi اlأuma ilى ywmina hada aلthani yajuuzu cinda ahli اxadiiثi waxaa banaan wagayrihim التساهل في الأسانيد أسانيدka in layska fududaysto iyo و riواaيaة ma siوى الموضوع xadيiثkan موضوع aan ahayn in la wariyo oo min أنواع الأحاadيث ضعيiفة kamid a min غayri اهtimaamin aydoon aan daryeel la siinin oon laga murgin ببayaani ضعفiha في ma siوى صفاaت الlahi taعaalى ilahay صفاatkiisa wixii ku تacalqa waxaan ahayn iyo وأحكاam الشhaريcati شhaريcada أحكاamkeeda oo min الحalaal والحrاam وغayrihima وdalika kalmawaacidi waanada iyo wاlqasasi qisooyinka iyo وafadaaئل الأعmaali iyo wasaa'iri funuuni التrغيb وtarhiib iyo wasaa'iri ma laa تacaluqa lahu bاlأحkaami والأعqاad waa soo celi hadana bاأحkaam العqاa'idi marka hore fi ma siwa sifaat illahi waxkaami shariica waay taasiiba soo hormartay marka hadalkaa musanifka ou qariray maxalu ijmaac maaha dad muxadisiin kamid ahaa jira laa yajuuzu alcamalu b bidaciif walaa biriwaayatihi ila bibayaani darajatihi muطlaqan dad qabaa jira dadka mutacafiriinta haba u badnaada muxadisiinta ayaa sidaan qabaan axaadiidu daciif yutasahal ayagoo ka helay aimadii horo naxnu idaa rawayna fi laxkaami tashadadna waidaa rawayna fi tarkiib wafadail tasaahalna aw tasaamaxna axmed ibnu xambal iyo cabdiraxmaan ibni mahdi iyo rag badanaa sidaa laga wariyey marka dad baa waxay u qaateen calaa ilaaqi jamiic axaadiis adaciifa ibnu taymiya iyo rag kale waxay ku murmayaan axaadiidta ay leeyihiin dadka aimada ka axmed wagayrihi idaa rawaynaa fiiha tasaahalnaa waxaa lagala jeedaa axaadiidta bictibaari asaaniidiha daciif ku ah laakin bimajmuucihaa xasan ligayrihi noqonayso waa midda laleeyahay natasaahal oo loo jeedo markaas calaa infiraadiha isaaniid kasta haddii loo fiiriyana sugnaan mayso bimajmuucihaana dad badan baa xujaysa karo wa huwa aladi yuqadamu calى ra'yi الrijaali wاlqiyaas ama xadiid yujzam banahu ضaciif walaysa lahu ma yuraqiihi hada laa yaslix alcamalu bihi liannahu waxa weeyaan fadaa'il alacmaal waa juz min alaxkaam الsharciya ayada naftigeeda waxa weeyaan hadda fiiri manduub mubaax xaraam manhi kulli waa axkaam sharciya wa marka axkaam sharciyaha waxay u baahan tahay wax haabit ah marka dadka culamada hadalkoodii hore sida loo fahmay iyo waaqican sida loogu shardiyey waa baciid jiddan bay kala tahay walidalika dadka mutaahiriinta lagu yaqaano in leyihi anlaa yakuna dacfuhu shadiida wa an yandarija taxta aslin caam wa an laa yuqطaca bihubuuti can الnabiy inda cinda riwaayatihi saddexdaas shardi ay dadka mutaahiriinta u shardiyeen xadiidka oo daciifka ah haddii intaa la fiiriyo ضعيif maba lagu iطlaaqi karo لأن الحadيiثa إida dakla تaxta أصl caam hada الشhay yثbt low lam yakun hada الحadيiث mawjud bdalika الأصl أصلا marka masأalo u baahan تحقيq iyo تتبع weyaan ma huwa الحadيiث الضعيif اladي yتasamaxu ama mujarad riwaaya laskuma diidano mujarad riwaaya lianna xadiidka hore aan usoo sheegnay daciifka waa la warinayaa waxaana loo warinaya waxay tahay calaa amal an yuujada maa yuqawih taas marka riwaayada laskuma diidano dadka oo muxadisiinta ah waxay u wariyeen cudurkooda abu daawuud tirmidi wagayruhu axaadiida daciifka ah waxay u wariyeen mkraj kale male ilaa in la yihaahda matnigan sidiisa halagu xifdiyo waxaa laga yaaba nin aniga ilamid eh, an yarwi lihada matni ayda isnaad aakar laa yuxtaju bimunfaridih binfiraadihi faida udiifa daka ilى hada yataqawى bihima alxadiid saas yay culamada wax u wariyaan baa la yihaha wa miman ruwina canhu dadka loo noogala wariyo waxaa kamid a atansiisu inay caddeeyeen calى الtasaahuli fi naxwi dalika cabdالرaحman ibn mahdi وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما عبدالرحمن بن مهدي من شيوخ أحمد بن حنبل من طبقة يحيى بن سعيد القطان الأحول وإمام من أئمة الجرح marka raggaas waxay u yihaahdeen نتساهل في رواية الأحاadيث الضعيف laakiن sida aan ku sharxay weyaan الثالث إذا أردت hadaad doontid inad aad إذا أردت hadaad doontid رواية الحadيث الضعيف xadيث ضعيف inaad warisid bغayri isnaadin aada ku warisid falaa taqul fiihi hadhihin qaala rasuulu الlahi sal اله alيه wasalam kada wkada wama ashbaha dalika oo min alalfaad اljaazima alfaada go-an ah biannahu salى اllahu alayه wasalam nabiga inuu qaala dalika yihi wa inamaa taqulu fiihi waxaad leedahay ruwiya can rasuuli الlahi sal اله alيه wasalam kada wakada aw balغnaa canhu kada wakada aw warada canhu kada wakada aw jaءa canhu aw ruwiya bacduhum aw rawaa bacduhum wama ashbaha dalik hadda wuxuu ri hadaad ku waris xadيث dضaciif غayr isnaad laakin isnaad hadii lagu wariyo siduu yahay yaa lagu warinay ninka ضaciifka a hadduu xadaثanii fulan can fulan qaala qaala rasul la u yihahdo dhihi maysa xadiidkan waa ضaciif siiqadiisaan bedela inaad tirahdo ma banaan kamaa warada yurwa laakiin xadiidkii daciifka ahay haddaad adiga doonto inaad sanadka ka goysadood markaa dadka u sheegtid ruwiya aada leedahay waxaa la yihahdaa sida la yihi xadisu nnaasa bimaa yafhamuun mas'aladan marki saas laleeyahay waxaa weeyaan mas'ala oo waktiga dadka joogay ay ahaayeen dad fahmayo asaaniidda axaadiidtana fahmayo oo mujarad hadee isnaadka loo sheego xukumka hore ka gaarayay oo dadka طulaabulcilmi walmacrifa ay ku badnaayeen laakiin maanta hadda biljamaahiirta ku dul sanad lilbukhaari wa sanad aakhar fi kitaabi mawduucaat ibnu jawsi ku akri dadki waxay udhexaysa miyaa jirto marka siiqaa la bedelaya iyo tanaa la bedelaya hadda uma taha hadda aalib cilmi haddaa tahay xadiid oon daciif aha nebiga waxaa laga wariy inay tiraahdaa waajib saasay hadda maanta dadka ku fahmayaan laakiin haddaa tiraahdid xadiid daciif aan warinaya nebigu waxaa laga sheegay ninka ninka nebigo laga sheegay hadaa tira nebigu waxuu yihi dadka caamada waxba uma dhexean maanta marka sidaa daraaddeed iyo qoom kasta waxaa lagula hadla waxay fahmayaan marka qadiyada ah ana man asnada laka faqad axaalaka cala lisnaad mas'alo horay ah. dadkeeda inqaradu ummad baan joognaa hadirtaan wixii in loo bayaanay damiin farweyna ah wax loogu qoraa inaad tiraahdid xadiid aan oo daciif ah yaa waxaa laga wariyay kayta wa inuu yahay ama xadiid nabiga ka sugnaado haddaad maanta xadiid bukhaari qaala rasuul llahi wuxuu yihi isugu mid waa dadki marka qadiyadaan hadeertaan inaad tiraahdid ana anqul xaala maa kaana calayhi nnaasu zamana riwaaya ilaa hada zaman aladi bacuda canhu naasu annaasu can ilcilmi dadkii طulaabulcilmiga ahaayo sheeganay xadiidka inay ku takhasuseen yaa laga yaabaa saddex isnaad inaysan xifdisanayn marka laa macnaa inaad tiraahdo aniga isnaadkan kuu sheega kanaa tahay ma jirto xadiidkan waa daciif kana waa saxiix saasay dadka hadda fahmay ayb waha wahaakada alxukmu xukumkiina sidaasoo kale weeyaan fima tashuku fii sixatihi wa dacfihi waxaadan oqoonin inay daciif yihiin inay saxiix yihiin siiqatu tamriid a lagu warinaya wa inamaa taqulu qaala rasuulu llahi waxaad leedahay fii maa dahara laka sixatuhu wixii saxinimadiisa ay kuu muuqatay biariiqihi ay kugu muuqatay aladi ariiqo awdaxnaahu awalan oo shuruudu sixadi wixii tawfiirsaday oo xadiidka saxiixa laga rabay intaasu baad qaala rasuulullahi dhihi kartaa wixii kasoo harayne warkeeda iska dhaaf maanta waaqica jira calaa haddaad u laabatid kutub اlfuruuc اlfiqhiya waxa weeyaan axaadiid takaad an takuna axyaana mawduuca in laleeya qaala rasuul اllahi sal اllau alيه wasalam sanadkiina waa laga gooyey siiqadana jasmiyaa lagu wariyey wa afxash min hada anaka fi masaa'il اfiqhiya ninka inuu xadiid iska wariyo liwaxdii fi kutub اxadiid waa ka duwan tahay lama tarwi xadiid fi fi kitaab min kutub اfiq لأna macnaa dalika anani axtaju bhada اxadiid calى hadi الmasaaئil walaa yuxtaju min alxadiid ila ma habata can الnabiy sal اlه alيه wasalam marka waxa weeyaan waa juhuudii oo fuqaha muxadisiinta ay bixiyeen dadkii mutaأkhir الfuqahaa darabuu hada اlcilma urd alxaaid way iska tuureen baynamaa raggii hore fuqahada markaad u akrinaysid laa tamalu min qira'ati kutubihim kashaafici fi lum markaa akrisid hal mas'ala yaa waxaa laga yaabaa inuu dhowr iyo toban daliil inuu isdaba dhigo waa hal mas'ala keligii annagana waxaan leenahay in waxaan la sheego waxa waa kitaabkaa dheeraanaya in wixii dhamay la gooyo oo kulligeed siida rakiika ah kaanaha algaas cilmigii weligiis barata shan maaha laakiin hal mas'alo oo toban daliil lagugu sheegay hadday shan kaa dhuntay shanaa weligeed kula harayso faa'iidada laga leeyahay intaas weeyaan marka alqiraءة lilfiqhi lilqudamaa afضal bkathiir min hadihi اkutub nin kasta wuxuu ku leeyahay alaan qalat اlhimam waاnsarafat اlcazaa'im waqala طalb اlcilmi faaxbabna an naktasira haye naktasira naktasira naktasir markii dambe waxay noqotay wax rumuuz ah ooba ayaga in la tafkiikiyaba muddo kaaga bahan cilmigan basiidka hada اxukmu kada qaala الnabiy sal اlه alيه wasalam ويمkن أن يstdل لhذا الحكم qول الlahi taعaaلى وqاla بن عabاس kذا وqاla مجاهد kذا وhkذا qاla وhذا الذي أخذ bه فقهاء الأمة كلام سليم وجميل وغyr مmل مهما طاaلت المدة waxaa laga yaaba hal kitaab hadaa ka akris inay kaaga filan tahay lakin مkhتصaraaت la نihاaيaةa laha طيب النوع الثالث والعشhروuن معرفة صفة man تqبل رواayته waman turaddu riwaayatuhu hadda baab cusub aan galnay waxaa laga yaabaa dadka qaarkeed inay kitaabka laba uqeybiyaan oo qeybka labaad oo meeshaan ka bilaabanaya baabkan waxaan dhihi karnaa fi fi casrina hada yatacalaqu bidiraasat اlasaniid diraasat alasaniid intii hore culum اxadiid ay ahayd baabkan xataa fi alijaazaat iyo waxaan oo dhan waxay ku tacaluqaa diraasat اlasaniid haddii culuumta lakala taxdiidiy marka diraasat alasaaniid saddex khadawaada ugu baahan tahay cilmiga laa tastascib abadan nin bani aadam wuxuu bartay adig waa baran karta keliya waxaad isku dhaafsan tihiin caziimada iyo waktiga ad u ogoshahay cilmiga inaad siisid intaasun baa lagu kala duwan yahay laakin waxa weyaan ninkii dadaala ilaahay dadaalkiisa ma khasaarinay waladina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana marka waxay kaaga baahan tahay marka hore diraasat alasaniid markaad ragto waa la tadriibin karaa xadiiaad qaadanaysaa isnaadkiisa anaan diraasu samayn aad leedahay marka hore taxdiid man ilmaqsuud bi haulaai ruwad xadathana ismaaciil can muxamed can ibni mahdi can eh, matala cikrima can ibni cabaas matala saasaa kugu imaanayso intaan tilaab qaadanin mحamed hada man huwa ismaaعiil hada man huwa cikrima hada man huwa ibnu mahdi man huwa markaasaa idaa taxdiidina waxaa lagu taxdiidin karaa laba طariiq midkood mar hore kutub baa jirto oo sida tahdiib ilkamaal oo kale ah raawi kasta markuu kuu tarjumo magaciisa kuu sheego intuu ka inta ka warisa oo dhan uu ku tixaa masalan ibnu cabaasaad kasoo bilaabi kartaa ibnu cabaas nin la yaqaana waay cabdullahi ibnu cabaas talaamiiddiisaad fiirinayn min beyni waxaad ka nin la yihahda cikrima mawla ibnu cabaas magac kale ma leh marka cikrima waxaad ogaatay an almuraad bilcikrima alraawi can ibni cabaas huwa cikrima mawla ninkaa waad heshay markaa kasoo gudubtid waxaad leedahay man huwa aydan cikrima tarjamadiisa ad aadaysaa man huwa ruwaat tilmiidka min bayn ruwaat waaad ka leedahay magaciisa oo dhamaystiran maxamed ibni fulan ibni fulan aa lagu leeyahay markaad sidaas u taxdiidisa oo ruwaadii ay ku cadaadaan waxay yihiin hadowti danba haddaad raawigan taxdiidi waysid wabtadal waxasara ibdaalu gayrihi waxaa weyaan khalaas natiija sayi aada gaaraysa raawiga hadduu kaa xumaado ninka loola jeeda niman ahayn aada meesha keentay natiijada takhtalif marka waa inaad raadisaa kadalika yustacaan bikutub shuruux lilxadiid marka maala fatxulbaari oo kale markaa soo qaat maxamed ma kaaga tagay maxamed almuraad bihi fi hada alxadiid huwa maxamed ibn fulan ibn fulan kuleya waad qabsanay meel baad dhiganaysa intaa markaad ku guureysatay taxdiida haulaai alasmaa waxaa u laabanaysaa marka ayagii waad heshay waxaad fiirisaa marka siyaq ladaa ariiqada ay wax ku wariyeen markii aada wadahaysid kullu waaxid saraxa bisamaaci biman qablahu itisaal sanada haddana aada heshay hadduu yihah xadathanii fulan samictu fulan qaala lii fulan sanadkii saasuu ku dhamaaday mutasil aada heshay hadday can isticmaalaan hal axaduhum mudalis am la waad iska calaameyneysaa marka intaa dhamaysatid yaa tarjamadooda halhal daba ka iska sahlan markaas الruwاة waxa weyaan waa laa yaأkd minka wqta ninkaa markaad kor istaagtid waxa weyaan تrjamadiisi ma qaalahu أهl العilm hadii las waafaqa ثiqa inuu yahay wax kalaam ku jirin waa kalaamkiisi waa slan hadduu ضaciif inuu yahay laisku waafaqo waa tamaam hadday iskhilaafaan culamadii ayagaa loo kala fiirina darajada culamada ay kala leeyihiin nin waa mutashadid nin waa naaqid nin waxa weyaan maba kamid ma naqdi maba ah ayagiyaa la kala shaandhaynay haddana marka khulaasa inaad ka qaadatid waxaad kaalmaysanaysaa alkaashif lidahabi wataqriib libni xajar khulaasa oo ayaga u muuqatay maa qiila fi hada araawi ay ku soo aruurinayaan had hadalkii adiga aada gaartay wadaahiru fi xaali hada rajul annahu saduuq bictibaari ma qiila fiih kama qaala ibnu xajar wa alkaasaad dabmaraysa marka intaas aada ogaatid qawaacidana marka aad isticmaalaysa waatan qawaacida jarx wa tacdiil iyo aad u isticmaalaysaa raawi kasta marka albaab thalith walcishruun macrifatu sifati man shaksi sifadiisa in la ogaado tuqbalu riwaayatuhu waman turaddu riwaayatuhu wamaa yatacalaqu bidalika iyo waxaas wixii ku tacaluqo min qadxin wa jarxin wa tawhiiqin wa tacdiilin ah markaasuu musanif wuxuu uri ajmaca jamaahiiru aimati alxadiidi walfiqh waxaa weyaan jamaahiir ajmac alculamaa haddii la yihahdo way ka duwan tahay jamaahiir ijmaac khaas ah weyaan ayb calى anahu yushtaradu waxaa loo shardiyaa fii man yuxtaju biriwaayatihi raawiga riwaayadiisa la xujaysanayo an yakuna cadlan daabitan inuu cadli yahay cadaalada diintay u laabanaysaa waazic diini inuu leeyahay taqwo ah daabitanna inuu yahay nin koobaya limaa yarwiih wdabtu marka inuu korka xufisan yahay in wixiisa u qoran yihiin ou hubo labadaasaa dabti lagu noqda adabtu dabtu kitaabin aw dabtu sabrin labadaas wa markaasuu uri watafsiiluhu markii cadlan daabitan aan tafsiirino an yakuuna musliman qofki inuu noqdo wa ko marka gaal waxba lagama maqlaayo walaw kaana saadiqa hal xaalo baan niri oo haddii fii xaali kufrihi ou nabiga ninkaas wax ka maqlo wa rawaa maa samicahu min nabi bacdi islaamihi waxaan iriy waxaa wey riwaayadiisa maqbul liana alcibrata fi waqti اlada laa fi waqti taxamuli haddana baaligan inuu noqdaa la rabaa baaligan fi zaman اladawa ayada naftigeeda taxamulka waa la ogol yahay ninka hadduu mumayiz noqdo inuu wax taxamulo laakiin waa inuu markuu dadka xadiidka u gudbinayo nin weyn oo baalig oo mukalaf ah yakaafu lciqaab yarju sawaab inuu noqdo yaa la raba baaligan caaqilan inuu noqdo dabcan hada almajnuun laa fi waqti ataxamul walaa fi waqti ish aladaa lagama aqbalayo saaliman ka nabadgelsan min asbaabi lfisqi fisqiga asbaabtiisa fisqiga asbaabtiisa waxaa weeyaan inuu irtikaabu kabiira min kabaair dunuub inuu samee aw lisraar calaa sagiira siday culamada yidhaahdeen ama waxaad dhihi kartaa tarku waajibin aw irtikaabu muxaramin labadaasaa midkood fisqi lagu noqdo laakiin hal mar inay qofkii ka dhacdo ma ah laakin wa lagu yaqaano inay kasoo takaruraan liannahu wailaa haddaan idhaahda an laa yartakiba macsiyatan haddaan idhaahdo maxsuuma uu akaana qofki marka dadkana macsuumiin ma ah saalima min asbaab اlfisqi wa khawaarim اlmuru'a muru'ada waxaa burinayana inuu ka nabad galo muru'a waxaa qofka an yuxaafida calى muru'ati bmacnaa an yatakhalaqa biakhlaaqi amhaalihi fi sakanaatihi wa xarakaatihi ayaa laga rabaa hadda طulaab اlcilmi baa nahay jaamacaddan wada joognaa sibay dadka hadda isugu dhow yihiin haddii aad dadkaas waxay oy ku dhaqdaan aada khilaaftid oo ninkii waxaa weyaan waxaa lagu mihaaliyaa an yukira min alkalaam aladi yukir eh, yudxak minhu waa nukat kalaam rakiis ah gayra laa'iqin bihi ama xarakaat gayra laa'iqin litulaab اlcilmi oo kale inuu sameeyo markaasaa waxaa layihi muru-ada haddana bictibaari ahli mantiqatihi waay shaygan aslan inuu iska banaan yahaa dhici karto laakin fi mantiqa mucayana inay kabiira dadka u arkaa oo aada ay ula xun tahay inaad ka fogaatid weeyaan marka muru'adaas waxaa loo shardinaa inta waxa weeyaan ninka naftiisa ay awood u siisay dadka waxay ceeb u arkaa inuu u bareero u sameeyo waxaan baciid ahaynan fogeyn in isigana been iyo waxaan habooneen inu ku dhaqaaqo maadaama dawaabidii wuxuu le la ana laa uciiru ihtimaama linahar الnaas inamaa insaan ana xur afcalu binafsi maa uriid hadduu yihaahdo hadhowti dambe inuu macsidii sidaas ugu bareeraa dhici karta marka xiraftii waa soo gelayaan baa layidhi waxa weyaan laa yasluxu nin musqulo ka shaqaynay ama masalan eh, kawaan maalin kasta caloolay iyo hilibka gaday nimanka sidaas oo kale ah ninkaas waxaa wey laa yubaali nadar annaasi ileyhi so waad arkaysaa jilbaha ka qaawaya dhiiga dhan ku qabaysan yahay maanta dhan musqulu ku dhex jira ninkaas xadiid in laga wariga baacijiinta marka xirabtana dowray ku leedahay dhaqankana dowru ku leeyahay marka hadda haddaan saakintaan imaado anigu koofi dheer inta madaxa ku wato oo sarwaal iyo shaati wata haddaan darsiga soo fariisto maxay noqon lahay dadka dhan <laughs> waa yaabla subaxa labaad saddex bar lagu bar ma imaan lahayn ina lilahi wa ina ilayh dadka sidaas hada huwa macanu sarwaalka in la qaato hadduusan musbil ahayn ma fihi maanic sharcan laakin aniga oo kale hadda oo yatasadaa litadriis اlxadiid waxa weeyaan ceeb weyn bay dadka fii nadarin ku tahay marka khawaarim اlmurua binisbati li sidaas wahaakada wa min hada اlqabiil mutayaqidan inuu ahaado nin baraarugsan gayra mugafalin haddana aan ilow badneen xaafidan xifdisan in xadaa min xifdihi hadduu xifdigiisa ka sheekeynayana inuu xifdisan yahay daabitan likitaabihi kitaabkiisana macnaha ilaaliyo in xadaa min kitaabihi waxa weeyaan ninna waxa wey marka hore uba ogyahay xifdigiisa inuu liito shiika markuu meeriyo wuxuu waa qorana haddana yacridu cala sheekh inuu yihahdo waxaan kaa qoray sidaan ma yihin nacam maalin kitaabkiisi meeshasuu ku wataa ninkii yihahdo xadiid ii sheekay ii joogfuro kitaabkiisuu furanaya xadathanii fulaan fulaan fulan fulaan maanta dha intaasuu ku celinay ninkaas waa lagu kalsoonaan karaa liannahu kitaabkii katabahu wa carada cala sheikh wasaxaxahu uma اxtafada bikitaabihi kitaab maktabada la iska dhigay ma ah oo laleeyahay waa qore meeshiis u yaala ninkii rabana wuxuu ku ziyaadina wixii raban laga tiraya kaas kitaab lama yihahdo kitaabka an yakuuna masuunan laday marka labadaas qof wax waa laga maqla weliba waxaa loo ogaada baa yihi aladiina xadathuu min kutubihim kaana alwahmu fi riwaayatihim aqal liannu kitaabka badana ma dadka waxay yihahdaan ani qalbigayga xaansho ma ah ma macna hada warqad wixii lagu qoro ma ma tirma laakin qalbiga wixii lagu qoro way tirmaa ayb wain kaana yuxadiu bilmacnaa raawiga hadduu xadiidka macnaha ka cabirayo lafdigiisa ousan xifdideen ishturada fiihi waxaa loo shardiyaa maca dalika an yakuuna caalima inuu yahay bima yuxiilu lmacaaniya macaanida wax bedelayo marka arintaas waxa weyaan w adag waay waxaa la yihahda yajuuzu fi اlasli riwaayat اxadiidi bilmacna oo waxaa wey nabiga lafdigiisa waxaad arkeysaa mawaaqic ou nabiga hal mar ka hadlay ka khudbati xajat lwadaac mara waaxid uu nabiga khudbata xajat lwadaac khudbay waa khudba tawiila wamaca dalika ikhtalafa ruwaatu fi alfaadiha axaadiid waxaa jirta nebiga asiga la dhowr mar uu soo celceliyey maala atargiib fi fadaai siyaami ramadaan oo kale sanad kasta u yimaadaba nebigu waa wacdi jiri dadka sida soonka iyo cibaadada looga faaideysto waa badna taasoo kale way soo noqnoqon kartaa araawi hada samica min الnabiy hada xadiid sana maadiya wa hada araawi samica minhu fi الsana الthaniya wاlآakar fi sana raabica alfaadad waa iskhilaafi kartaa walaysa ااktilaaf raajican ilayhim inama lلnabiy sal اlه alيه wasalam axyaana axaadiid mara keli uu nabiga ku hadlaya jirto maca dalika ikhtalafa aruwaatu fi alfaadihim sababtana waxa weeyaan macnihii in la guto qur-aanka wuxuu kaga duwanya xadiidka intaas u qur-aanka laa yajuز riwaayatu bilmacna lianna lafdahu mucjiz wاlxadiiثu laysa kadalika falidalika aladi calayhi اljamaahiir yajuuzu riwaayatuhu bilmacna macnihii marka waxaa loo jeedaa ma aha ninkii tabarta reebtay un baa laga hadlaya wa anta qaadir calى اlityaani bilafdi اxadiid laa yajuuz اlcuduulu can gayrihi hada nuqta wa ninka marka lafdigii macnihii ka cabiraya waxaa laga rabaa inuu haddana nin macaanidii yaqaana wax isku bedelayaa haddaadan lugadii mutamakin ku ahayn mumkin an tubdila lafda biaakar baynahumaa furuuq fi lmacna dhibkaasaa imaan kara marka lagaa yeeli maayo nuqdada saddexaad bacda tadwiin alxadiid laa yajuuzu liaxad an yaqula ana arwi bilmacna lianna waataas masalada waa dhamaatay waxaa weeyaan inay kutubtii wixii ku qoran sidiihiin in loo wariyo laakin haddaad wacdinaysid macna alkalaam waad dhihi kartaa taasna wax ma keenayso waxa weeyaan alcibratu bima fi lkutubi la bima taquluhu anta marka zaman الriwaaya yaa laga hadlaya alfarqu bayna الriwaaya bilmacna wagayrihi marka wuxuu ri wanuwadixu hadihi اljumlata bimasaa'ila masaa'ilaan ku cadaynayna axaduhaa cadaalat raawi ninka raawiga cadaaladiisa taaratan tahbutu waxay ku sugnaataa bitansiisi اlmucadiliina dadka wax tacdiiliyo oo cadeeya calaa cadaalatihi ay caddeeyaan fulaan waa nin hiqaa oo xaafid inay yidhaahdaa wa taaratana tahbutu waxay ku sugnaataa biاlistifaadati inay faafto fii man ishtaharat fii man ishtaharat cadaalatuh ninkii cadaaladiisa ay shuhrowdo bayna ahli الnaqli dadka ahlu naqligo xadiidka wariyaan aw naxwihim oo min ahlilcilmi ah oo washaaca hanaa-u ammaantooda ay faafto calayhi cala alimaami aw cala shaksi bihiqati lagu amaano iyo wlamaanati istana istugniya fiihi bidalika midkaas waa lagu deeqtoomaa faman ishtaharat markaan wa taaratan tahbutu bilistifaada halkaa ku reeb istifaado waxa weeye ninkaan caan wuxuu ku yahay nin caalim caadil inuu yahay markaasuu istifaadada fasira wuu faman ishtaharad cadaalatuhu cadaaladiisi ninkay caan noqoto beyna ahli naqli ay caan ku noqoto aw naxwihi min ahlicilmi fiqiga xataa waa soo gelayaa washaaca thanaa-u ammaantoodana ay faafto calayhi cala shaksi bihiqati waalaamaanati lagu amaano istugniya fiihi ninkaas sidaasaa loogu deeqtoomaya bidalika istugniya fiihi ninkaas waxaa looga deeqtoomaya bidalika alistifaadadi can bayinatina lagaga deeqtoomaya shaahidatin markhaati ka noqonaysa bicadaalatihi cadaaladiisa oo la markhaati kaca tansiisan in la cadeeyo looma baahno masalan hadda hadda maanta la yihaahdo imaam malik masalan naafic salim imaam shaafici axmed ibn xambal cabdiraxmaan ibni mahdi cali ibn lmadini raggaas rag oo labada yaq mujabada dikri asmaaihim inay dad ayaga wax laga maqlo ay yihiin baa lawada ogaanay mujarad hadi اstifaada tugni can الtansiis calى cadaalatihim in la yihah ninkan waa caadil in la yihahdo waa loogaga filan yahay وhذا هو الصحيح في مذهب الشhاaفعي وعaليه الاعتiماad في فن أصuل الفقه لakiن maba jirtaba hadaan ihahdo بعيid noqon maayo nin cadaaladii saas ay u faaftay oo haddana aan la tacdiilin maba jirtaba aimadaas waa weyn oo hadda sidaas ocaanta u ah haddaad taraajintooda u laabatid boqolaal qof baad helaysaa anahum nasuu calaa cadaalatihim marka maba isdiideysaba aladiina ishtaharat liannahum maa wasaluu ilaa hadihi daraja ilaa bitaskiyati haaulaai alculamaa wa wathanaai calayhim ay qabuulkaas ku heleen marka maa min axadi min haaulaai culamaa oo shuhradaas iyo iyo istifaadada gaaray oo haddana aan mansuus ilcadaala aan ahayn maba la helayo marka nadariyan unbay u joogtahay laakin wuxuu hadda ujeeda low qudira ana axada takalama fi waaxidi min haulaai laa taltafit ilayhim liana maa ishtahara canhum min alcadaalati wa hanaa'i ahli lcilmi caleyhi yakfi min baabi raddi waa loo isticmaali karaa laakiin nin intaa joogo oo aan laga hadlin ma jirto طيب وممن ذكر من ذلika من أهل الحديث وممن ذكر ذلika waxaa kamida من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ ومثل ذلika wuxuu ku مثاaliyey بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وبن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم مثال ahaan usoo qaatay raggaas iyo wixii lamid a ah, muslim bukhaari tirmidi abu daawud wa wa wa uma jiraa ma jiraan fii nabaahati dikri yani xuskooda wanaagiisa nabaaha qofka waxaa weeyaan aladi yunabah bifadlihi wafakrihi waistiqaamati اlamri falaa yus'alu can cadaalati haulaai wa amhaalihim dadkaas cadaaladooda iyo wixii lamid lama weydiinayo wainamaa yus'alu waxaa la weydiinayaa can cadaalati man shaksi cadaaladiisa khafiya amruhu cala aalibiina ninka cilmiga dalbaayo dadka ayna aqoonin alidaa ninkan darajihiisa muxuu yahay watawasaca bnu cabdilbari alxaafidu fi hada faqaala wuxuu uri kulu xaamili cilmin macruufi alcinaayati bihi fahuwa cadlun maxmuulu fi amrihi abada cala alcadaalati xataa yatabayana jarxuhu marka maadaama jamaahiirti uu kuu sheegay iyo sida ay qabaan ibnu cabdilbari cala alcagsi maba u baahna buu hi qofkaan in cadaaladiisa ay mashhuur uu ku noqdo laakiin inaan xumaan lagu aqoonin un baaba laga rabaa haddii baan xumaan lagu aqoonin qofkiina muslim ou yahay alaslu fi lmuslimi alcadaala asalkaas maba ka dhaqaaqayna buu kuleeyahy markaasuu yihi kullu xaamili cilmin nin cilmi ximbaarsan dhammaantiisa macruufi alcinaayati bihi cilmiga inuu dar yani danaynayan lagu yaqaano fahuwa cadlun weeyaan maxmuulu fi amrihi abadan waxaa lagu ximbaara cala alcadaalati xataa yatabayana jarxuhu ninka hadiiba طalb اcilmi lagu yaqaano oo yatalaqى wayutalaqى canhu intaasaaba cadaala nooga filan buri waxa uu daliili liqowlihi salى الlahu عalيه wasalam yaxmilu hada اlcilma min kuli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu ilى aakhirihi markaasuu daliilkaas u qaatay yaxmilu hada اlcilma waxaa ximbaaray min kuli khalafin dad dambe dhammaantuusa cuduuluhu min kuli khalafin waxaa weeyaan yani dadka dambe cilmiga waxaa ximbaaray dadka caadiliinta ah yaa dadkii hore cilmiga ka wareejinaya marka waxaas u fahmay ibn cabdilbari ana kula man yaxmilu اlcilma min alkhalf can الslf fahuwa ish caadilun sidaas wy لأna mujarad inshigaalihi bاlcilmi daliil calى xusni niyati fi طalb اlcilm laakin taas waxaa waaqica kugu diiday waxa wey imisaa la arkay cilmi ma ahane dadkii طulaab اxadiiث ahay fi zamn الtaabiciin waman bacdahu imisaa lagu arkay dad oo cilmigiina raadinayo walaysuu calaa dalika cadaaladii diintana qaar aan lahaynaa la arkay qaar xifdiga aan lahaynaa la arkay waaqic jirana layskama indho tari karo xadiidkan uu hadda yaxmilu mink eh, uu yihi musanifka xadiid macruuf oo laysku yaqaano waay mucdamu ahlilcilm waay laa yahbutu sidaa hadda u akrina dabdigiisana saas dadaa yaxmilu hada alcilmu min kuli khalafin caduwun lahu dhow saas inaad u akrisaana dhici karto ayib laakiin marka xadiidkaas haddii la yihaahdo lam yahbut horta daliilki waa dhacay idaa saqada daliilu saqط almadluulu macahu tabcan haddii la yihaahdo xataa waa sugnaya dad baa waxaa weyaan mutaahiriina bijamci riwaayaatihi annahu xadiiثun haabit yay leeyihin taas macnaheedina ma aha waxa weeyaan cilmiga muctabarka ah dadka caadiliinta ximbaaro laakiin cilmi o dhan waa lawada dalba lakin alcilm اmuctabar anta laa tacrifu man huwa mklisu fi cilmihi lana hadihi niya laa yaclam biha ila اllah marka ninka oo cilmigiisa ilahay dartiis ula jeedo iyo ninka keyrkiisa ah lama ogo waxaa u daliil e awl man tusacaru bihim naaru jahanam dad oo cilmigii barta marka fiiri min kuli cilmin cuduru hadii la yihahdo nin kasta oo cilmi bartana ahlu janaan dhihi lahayn haddii saas sax ku tahay marka maadaama ay jiraan dad culamaa oo dadka naarta kaga hormarayo inay nin kastao cilmi dalba inuusan caadil ahayn ay daliil u tahay waadix jiddan taa wey markaasuu ibnu salax wuxuu yihi wa fii maa qaalahu wuxuu yiriyey itisaacunaa ku jiro gayru mardiyin yani waa ibnu cabdilbari meel oo waasiciyey waaficnaas raali lagama aha macnaha waxa weya dadkii cadaalada waxbadaanu soo dhexgeliyey laakin aladi ajmac calayhi jamaahiru cilmi atansiisu calaa cadaalati la limujaradi طalab اlcilm taasaa la iska rabaa athaaniyatu yucrafu kownu raawi waxaa lagu garan karaa daabitan inuu yahay nin wixiisa xifdisan bian nactabira riwaayaatihi riwaayadiisa inaan u bandhigno ku fiirino biriwaayati hiqaati dadka hiqaadka riwaayaadkooda almacruufiina bidabti walitqaan lagu yaqaan fain wajadnaa riwaayatihi riwaayaatihi haddaan helno muwaafiqatan inay tahay tii waafaqayso walow min xaysu lmacnaa macnahaba ha ahaatee liriwaayaatihim dadka hiqaadka riwaayaadkooda waafaqayso aw muwaafiqatan laha fi laglabi sida badan waafaqayso wاlmukhaalafatuna naadiraة ay tahay fii xaqihi carafnaa xiinaidin waxaan ogaanaynaa kownahu daabitan habtan inuu yahay faataa hadalkaa muslimaa kaga horeeyey muqadimadiisu uu ku sheegay wain wajadnaahu haddaan helna kahiira mukhaalafati lahum inuu khilaafayo haddaan helnane carafnaa waxaan ogaanaynaa اkhtilaala dabdihi dabdigiisa inuu dhiman yahay ou nusqaan ku jiro اkhtilaal waxa weeyaan wixii on dhamaystirnaan walam naxtaja bxadiidihi xadiidkiisana xujaysan mayno markaas allahu aclam sal اllah waslm ala nabina mxamed alihi wasaxbihi ajmaciin